alxamdu لlh rb اlcaalamiin wالصlaaة وaلسlاam عlى أشرف الأنbiyاءi والmurslيin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih وsلم أجmaعيin اllahuma callimna ma ynfacuna وانfacna bma callamtna وارزqna cilmا naafiعا ونsأlka اllahuma الفqه fi الdiin cashirkani waa cashirkii labiyo tobnaad ee kitaabkeenna safiinaة النajاة mualifku wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala fasl arkaanuhu soonka arkaantiisu alaaatun saddex weeye niyatun niyo weeye leylan habeennimo qofkii uu niyeysto likulli yowmin maalin walba fi lfardi soonkii faradka ahaa ee waajibka ahaa wa tarku mufadirin shay afuriya inuu ka tago uu ka fogaado daakiran asagoo xusuusan mukhtaaran oo dooranaya oo ikhtiyaar iskale oon la qasbaynin hayra jaahilin oon ahayn qof jaahil ah jaahilkaasoo macduurin loo cudurdaarayo iyo wasaa'imun qof sooman ayaa ruknigii saddexaad ah mualifku raximah اllahu tacaala markii uu ka soo hadlay shuruudii uu soonku ku asaxayey iyo e, shuruuddii uu ku waajibayey ayaa halkan wuxuu ku sheegayaa arkaantiisii saddex buu mualif ka dhigay arkaanta soonka arkaanuhu alaaatun arkaantiisu waa saddex buu ku yidhi rugniga koobaad niyatun niyo weeye leylan habeennimo la niyeysto likulli yowmin maalin walba oo filfardi soonkii waajibka aha mualifku wuxuu ku leeyahay soonka faradka ah ee waajibka ah qofku waa inuu habeennimo niyeysto soonkii waa inuu habeennimo uu niyeysto intii cadceeddoo dhacda laga bilaabo ilaa inta fajru saadiqa salaadda subax laga aadaamayo inta udhaxaysa waa inuu niyeystaa waxaa la dhahaa tabyiitu niya niyadii inuu barisiiyo oo habeennimo uu sii niyeysto waa soonkii waajibka ahaa maxaa kaa baxaya soonkii sunnada ahaa soonka sunnada ah wuxuu niyeysan karaa qofku maalinnimo ayuu niyeysan kara waliba gelinka hore gelinka hore ayuu niyeysan kara laakiin waxaa shardi ah shay afurinaya inuusan horay u samayn intuu fajarkii dilaacay ila wakhtigaa uu niyeysanayo waa inuusan la imaanin wax soonka buriya maalan qof baa ayuu isagoon waxba cunin suu salaada subax u tukaday amaba fajrka u dilaacay asagoo waba cunin waxna cabin ayuu yidhi maanta baan iska soomaba xalay muusan niyeysanin soon sunno ah, maanta iska soomayaa way bannaanta laakiin soonka waajibka ah ama ramadaan ha ahaado ama qalla ha ahaado ama nadar ha ahaadee waxaa waajiba in habeennimo la niyeysto weliba ramadaanka waxaa loo baahan yahay maalin kasta in habeennimada la niyeysto kuuma fillo inaad habeenka u horreeya ramadaanka aad niyeysatoo dhahdo soddonka cishaba ama sagaal iy labaatanka ramadaanba waxa weeyaan halkaa habeen baan niyeysanayaa inaan soomo kuguma fillo madhabka shaaficiyada waa inaad habeen walba aad niyeysataa kaasi waa ruknigi koobaad ruknigi labaad wa tarku mufaطirin ee shay afurinaya inuu qofkii ka tago mufairkii daakiran asagoo xusuusan macnaha waxyaabaha mufairaadka ah ee qofka sooman uu ku afurayo cuntadii iyo cabitaankii iyo jimaacii qofki inuu ka fogaado daakiran asagoo xusuusan mukhtaaran asagoo dooranaya oon la qasbin hayra jaahilin asagoon ahayn qof jaahila oo maduurin jaahilkaasoo macduurin loo cudurdaarayo macnaha mualifku wuxuu ku leeyahay mufairaadka inuu qof ka fogaadana waa ruknigii labaad laakiin waa markii la yimaado qof shay mufaira ah oo e, soonkii afurinaya markuu ku burayo waa markii qofkii uu xusuusan yahay inuu sooman yahay hadduu hilmaansan yahay soonkii kama jabayo hadduu cunto cuno ama cabo ama jimaac uu sameeyo isagoo soonkii ilowsan kama burayo sidoo kale inuu yahay mukhtaar qof dooranayo oon la qasbin hadii uu yahay qof la qasbay oo lagu qasbay inuu cuntadii cuno isagoo sooman ama cabo soonkii kama jabayo hayra jaahilin isla markaa aan jaahil ahayn hadduu yahay qof jaahil ah oo waxanba inuu soonka burinayo aan u cilmi lahayn oo jahli u geeyey soonkii kama jabayo laakiin waa goormo marka jahli lagu cudurdaarayo waa in uusan ku korin ama ku barbaarin meel culummo laga helayo magaalooyinka oo kale ama tuulooyinka culimmada joogto oo kale uusan ku barbaarin meel fog oo culimmada goobaha joogta aan ahayn baadiye ka fog culimmada ayuu ku barbaaray ama waa hadda soo islaamay oon u cilmi lahaynba waxyaabaha mufairaadka ah aan garanaynin ama waa magaalo jooge eh laakiin mas'aladan uu ku afuray waa mas'alo daqiiq ah oo culmmadun ay garanayaan culammaduun ay garanayaan masaa'il waxaa jirta soonka mufairaad oo soonka jabisa laakiin dadka intiisa badan aysan garanayn culimmadu ay garanayaan sida maalan madhabka shaaficiyadoo kale waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka ah in qofkii qori uu dhegtiisa geliyo qori uu dhegtiisa geliyo soonka way jebinaysaa madhabka shaaficiyada waa masale daqiiqa ah. dadka intiisa badan oo ma garanayaan qofkii madhabka daraaseeye ee barta umaa garanaya sidaa darteed hadduu taas qof jaahila uu sameeyo hadduu doono culamolakoorhba ha ahaadee soonkiisii eh, kuma jabayo kaasina waa ruknigii eh, labaad rukniga saddexaad waa saa'imun iyo qofkii soomayey qofkii waa rukni asna marka arkaantii saddex bay noqonayaan saa'imkii qofkii soomayey iyo niye inuu la imaado iyo mufairaadkii inuu ka tago wayajibu maca alqadaa'i qadihii maciisa waxaa la waajibaya lisawmi soonkii lasoo qalleeyo alkafaaraة اlcudmaa kafaaradii weynayd wاtacziiru iyo edbin la edbiyo calaa man qof afsada fasahaadiyey ama buriyey sowmahu soomkiisa fii ramadaana bisha ramadaan yowman maalin fasahaadiyey kaamilan oo dhammaystiran bijimaacin jimaac ku fasahaadiyey taamin oo dhammaystiran aima bihi uu ku dembaabay jimaacaas bihi ay bisababi hada aljimac uu ku dembaabay lisawmi soomka darti ugu dembaabay waayahay mualifku halkan wuxuu ku sheegayaa kafaaradii ku waajibaysay qofkii soonkiisa buriya kafaaradaasi horta maxay tahay marka hore intaynan ka hadlin qofkay ku waajibayso kafaaradaasi waxaa weeyaan waa qofku inuu qoor xoreeya waa kafaara murataba oo tartiib ayay ku waajibaysaa qofkii inuu addoon xoreeyo weliba mu'min ah oon ceeb lahayn kaasi waxa weeyaan waa marka koobaad kaasaa ku waajibaya haddii uu awoodi karo haddii uu ka cajiso uusan awoodi karin in uu qoor xoreeyo qoortiibuu waayeba zamankan oo kale lama helo addoommihii lama helayo markaas waxaa waajib ku ah inuu laba bilood oo xidhiidh ah inuu soomo uusan maalina afurin haddii uu awoodi kari waayo inuu laba bilood oo xidhiidha ah inuu soomo waxaa waajiba ah lixdan maskiin inuu quudiyo lixdan maskiin inuu quudiyo miskiin kasta siiyo mud mudkiina wuxuu u dhigmaa labadaas gacmood ama labadaa baabaco oo raashin ah oo acaamka dadku ay quutaan ah bariis oo kale ah inuu siiyo waa wax u dhigma taqriiban lix boqoloo garaam waa niskiilo iyo waxoogaa inuu maskiin kasta uu siiyo taasi waxa weyaan waa kafaaradii tacsiirka uu mualifka inoo sheegayana waxa weeyaan qofkii in la edbiyo oo qaadigii uu edbiyo ama hadduu doono ha xidho ama ha garaaco ama ha canaanto oo ha guulguulo aduu tacsiir baa la yidhahdaoo siyaabo badan ayaa loo fuliyaa marka mu'alifku wuxuu ku leeyahay wayajibu maca alqadaa'i qadihii in la qalleeyo soonkii wayajibu maca alqadaa'i lisoomi soonkii in la qalleeyo ayaa waxaa la waajibaya alkafaaraة اlcudmaa kafaaradii weyneed kafaarada weyneed markuu mualifku leeyahay wuxuu ka ixtiraazaya kafaaradii yarayd oo ahaa fidyadii way noo imaan doontaa fidyadu waxa weeyaan waa mud qof maskiina la siiyo way noo imaan doontaa wataziiru iyo tacziir oo edbinti ah ayaa ku waajibaysa macnaha saddex shayba qofkii hadduu soonkiisa uu jimaac uu ku buriyo oo shuruudahan la helo saddex shay ku waajibaya inuu soo qalayo maalintaas iyo kafaaradii iyo tacziirkii in la marka qofkii soonkiisa ku buriyey jimaac shuruudo ayuu leeyahay mualifku inoo sheegayaa calaa man afsada sowma qofkii soonkiisa ku buriya fii ramadaana bisha ramadaan yowman kaamilan maalin kaamil ah bijimaacin jimaac ku buriya jimaacaasoo taamin dhammaystiran aima bihi uu ku dembaabay jimaacaas lisowmi soomkii halkan mualifku wuxuu ku sheegay quyuud iyo shuruud qaydka koobaad wuxuu calىa man afsada sawmahu fii ramadaan calaa man afsada sawmahu markuu leeyahay soomkiisii qofkii buriya oo maxaa kaa baxay qof aan soom burinine cibaado kale buriyey oo jimaac ku buriyey sida ictikaafka oo kale ictikaafka waa ka xaaraan qofku asagoo muctakifa inuu jimaac sameeyaa marka soonka unbay kafaarada ku waajibtaa cibaadaadka kale qofka hadduu buriyo kuma waajibayso qaydka labaad soonkaasi waa inuu dhacaa fii ramadaan ramadaan soonka ramadaan weeyaan maxaa kaa baxay soonka aan ramadaan ahayn oo qofkii haddii uu eh, jimaacuu sameeyo oo xaaskiisii u galmoodo isagoo sooman maalin qallo ah oon ramadaan baan ahayn waxaa weeyaan kafaaro kuma waajibayso soon sunna ahana min baabi awlaa kuma waajibayso ee waxaa laga hadlaya waxa weeyaan qofkii asagoo bisha ramadaan sooman haddii uu jimaac sameeyo ayay kafaaradani ku waajibaysaa weliba yowman kaamilan waa qaydkii saddexaad maalin dhammaystiran ayuu soonkiisii u fasahaadiyey oo maxaa kaa baxaya haddii qofkii uu maalan jimaac sameeyo kadibna maalintii oon dhammaystirmin ayaa ahliyadii baa ka zuushay cibaadadii ahlba omaha qofkii ama wuu waashay ama wuu dhintay waxa weyaan kafaaro markaas kuma waajibayso maadaama uusan maalin dhammaystiran uusan soonkeedii jabinin ilan maalinta kollaba muna dhammaysteen qof kale muna dhammaysteen marka waa in maalin dhammaystiran ahaato bijimaacinna uu ku buriyaa oo maxaa kaa baxay haddii uusan soonka ku burinin jimaac ee uu ku buriyo mufatiraad kale cuntadiibuu cunay hadduu doon ogaanba ha u cuno wuu cabbay ogaanbuu cabbay kuma waajibayso kafaaro kafaaradani waxay khaas ku tahay jimaaci waayahay jimaacin taamin markuu ku leeyahayna waxaa ku baxaysa jimaaca aan taamka ahayn oo haweenaydii ayuu halkaa ka ixtiraazaya mu'alifka oo haweenaydii kuma waajibayso kafaaro kuma waajibayso ninka unbay ku waajibaysaa haweenaydiisii u galmooday ayada kuma waajibayso kafaaro kuma waajibayso halkan uu mualifku leeyahay aima bihi uu ku dembaabay lisawmi soomka dartii macnaha jimaacan inuu ku dembaabaa shardi ah jimaacuu ku dembaabay oo soonka dartii ugu dembaabay oo maxaa kaa baxaya haddii uusan jimaacan ku dembaabin oo uu yahay maalan qof musaafir ah oo u tarakhusay asagoo musaafir qofka musaafirka waxaa loo ogol yahay inuu afuraal loo ogol yahay marka asagoo sooman ayuu haweenaydiisii u tegey oo u galmooday waxaa weeyaan niyatu tarakhus inuu musaafir yahay darteed ayuu saa u sameeyey oo loo ogol yahay inuu iska afuro kaasi ku dembaabin jimaacaas jimaacaas kuma dembaabin darteed kafaaro kuma waajibayso kadaalika haddii qofkii musaafirka ahaa uu xaaraanba ku dhaco wuu zinaysta walciyaadu billaah isagoo sooman waxa weeyaan wuu dembaabay wuu dembaabay laakiin dembaabkiisu ma aha liajli soom ma ahee wuxuu u dembaabay liajli zina zinadaas u dembaabay marka markuu alku leeyahay aima bihi lisawmi soomka dartii saas u jeedaa marka quyuudda fuqahada waa daqiiq cibaaro kasta macno ayay xambaarsan tahay ha baraarugsanaado marka shuruudo ayuu eh, mualifka halkan ku sheegay uu haddii la helo shuruudahaas kafaaradii ay ku waajibaysa haddii shuruudaha la waayana kafaaradii aysan ku waajibayn shuruudihii ayaan in yaroo soo koobaynaaoo eh, shuruudahaas waxaa ka mida kow ku waajibtaa eh, kafaaradani ninkii ayay ku waajibaysaa oo haweenaydii kuma waajibayso waa kow ka labaad waxay ku waajibaysaa kafaaradani qofkii soonkiisii fasahaadiyey laakiin oo jimac ku fasahadiyey lakiin qofkaan soonkiisii fasahaadin kuma waajibayso hadduu doono jimacba ha sameeyo tusaale ahaan qof baa asagoo hilmaansan ayuu haweenadiisii jimaacay inuu sooman yahay uu hilmaamay ama waa lagu qasbay waxa weeyaan kuma soonkiisi kuma burayo kafaaradani kuma waajibayso waa yahay shuruuddii waxaa ka mid ah inuu ramadaan ahaado oo maxaa kaa baxay hadduusan ramadaan ahayn waxaa shuruuddii ka mid ah waxaan uu ku afuray waa inuu ahaado jimaac hadduu yahay cunto ama cabitaan ama waxyaabaha kale mufadaraadka ah kafaaradii kuma waajibayso haddii maalan qofkii uu cunto cuno kadibna uu reerkiisii u tago waxa weeyaan kafaaradii kuma waajibayso maxaa yeelay markii u horraysay muusan ku afurin jimaacamuuna ku afurin marka waxaa shardi ah inuu jimaacu horeeyo hadduu cunto ay ka horrayso ama cabitaan ka horreeyo waxa weyaan kafaaradii kuma waajibayso waxaa kaloo shuruuddii ka mid ah qofkii jimaacan sameeyey inuu ku dembaabay jimaacaas lakiin hadduu qof musaafira ah u yahay waxa weeyaan oo niyatu tarakhus u sameeyey kuma waajibayso waxaa kale oo shuruudihii ka mid ah in qofkaasi uusan shubha lahayn haddii uu shubha leeyahay maalan qofkii wuxuu u malaynayay inuu habeenkii baaqi yahay habeenkii inuu weli baaqi yahay oon aadaankii salaada subax la gaadhin markaasuu reerkiisa u tegey kadib baa waxay u caddaatay in wakhtigaa uu samaynayey uu fajarkii dilaacay oo la aadaamay kaasi kuma waajibayso kafaaradii waaya wayajibu maca alqadaai qadahi maciisa waxaa ku waajibaya qofkii alimsaaku imsaak afhaysi imsaaku waxaa weeyaan afhaysi qofkii inuusan waxna cunin waxna cabbin lisawmi soomka dartii inuu afhaysto fii sittati mawaadica lix meelood alawalka hore fii ramadaana ramadaan dhexdii laa fii hayrihi ramadaan hayrkii maya calaa mutacadin qof ku xadgudbay bifirihi afuritaankiisi ayuu ku waajibaya waani ka labaad ee imsaaga ama afhaysiga qofka ku waajibaya calaa taariki niyati qofkii niyadii ka tegay liilan habeenkii fi lfardi soonkii waajibka ahaa waaliu ka saddexaad calaa man tasaxara qofkii suxuurta daanan asagoo u malaynaya baqaa'a alleyli habeenkii inuu baaqi yahay oo fabaana ay soo cadaatay khilaafuhu taa mid wax ka duwan way soo habeenkii inuusan baaqi ahayn oo fajirkii uu dilaacay waraabicu kan afaraadi calaa man aftara waa qofkii afuraa daannan asagoo malaynaya alguruuba inay cadceeddii dhacday oo fa baana khilaafuhu ay soo caddaatay arrintaasi wax khilaafsan ah cadceeddii inaysan dhicin ayadan sidoo kale waalkhaamisu ka shanaad ee qofka uu ku waajibaya imsaagu ama afhaysigu calaa baana lahu qofku u caddaado yowmu alaaiina maalinta soddonaad ee shacbaana alaaiina shacbaana maalinta shacbaan soddon buuxadeeda ay tahay annahu min ramadaan inuu ramadaan yahay oo soo caddaatay inay soddonkii shacbaan tahay u caddaatay inay ramadaan kowdeedii ay tahay wasaadisu kii lixaad calىa man sabaqahu qofkii uu ku cararo maau اlmubaalagati biyihii ku-xeeldheeraanshaha min madmadatin oo ahaa luqluqasho iyo wastinshaaqin sandaarsi biyihii ku luqluqanayay ama ku sandaarsanayey qofkay ku carareen weeye laakiin asagoo ku xeeldheeraaday waaya mualifku halkan wuxuu kaga hadlayaa imsaagga waajibka ah imsaagku waxaa weeyaan qofkii inuu afhaysto inuu afhaysto oo asagoon soomanayn qofkani ma sooman ogow waa qof afuran haddana waxaa waajib ku ah inuu afhaysto oo uunasan cuntana cunin biyana cabbin oo iska ilaaliya waxyaabahii mufatiraadko idil sida qofka sooman oo kale intay cadceeddu ka dhacayso marka taasi waxaa la yidhahdaa imsaak ayaa la yidhahdaa imsaakya marna wuxuu noqdaa waajib oo ku mualifka noo sheegay marna wuxuu noqdaa sunno oo mualifkamuna hadlin waan sheegi doonnaa insha allah imsaanka waajibka ah waxa weeyaan qaacide ayuu leeyahay ama daabit buu leeyahay waxa weeyaan waa qof kasta oo aysan u bannaanayn inuu afuro asagoo og maalintan inay tahay maalin ramadaan ah ooma bannaana markaas qofkaas inuu afuro haddii u afurana waxaa waajib ku ah inuu afhaysto qof kasta oo og inay maalin ramadaan ay tahay oo haddana afuraa waxaa waajib ku ah oo aynu u bannaanayn inuu afuro waxaa waajib ku ah inuu afhaysto oo iska ilaaliyo cunitaankii iyo cabbitaankii inta ka hadhay maalintii marka mu'alifku wuxuu noo sheegay lix qof oo ay ku waajibayso inuu afhaysto wuxuuhi wayajibu maca alqadaa'i qadihii waxaa ku waajibaya macnaa qofka waxaa ku waajibaya laba shay maadaama uu afuray maalin ramadaan kow inuu soo qalleeyo dib ka soo qalleeyo waa waajib maalintaa uu afurayna inta ka harsan inuu af haysto oo cunitaankii cabitaankii iyo mufairaatko dhan iska ilaaliyo labadaas shay baa ku waajibay marka mualifku wuxuu le wayajibu maca alqadaai qadiya maciisa waxaa waajibaya alimsaaku afhaysi lisawmi soomka dartii loo afhaysto fii sittati mawaadica lix meelood alawalu ka hore fii ramadaana bisha ramadaan dhexdiisa laa fii hayrihi bisha ramadaan hayrkeed ma aha calaa mutacadin bifidrihi qof ku xadgudbay afurkiisa mualifku halkan waxaa laga fahmayaa hadalkan uu leeyahay inay fii ramadaana marka uu leeyahay inuu ramadaan uu khaas u ku yahay qofkii ku xadgudbay afurkiisa oo keli ah ma ahee lixdan uu sheegi doonaba waa in ay ahaato ramadaan dhexdii sidaa darteed mualifku halkan ma ficnayn inuu fii ramadaan uu halkan uu soo dhige alawalo dabadeed inuu dhigo ma ahayna waxay ahayd inuu ka horraysiiyo dhaho wayajibu maca alqadaa'i alimsaaku lisawmi fii ramadaana fii sittati mawaadic ramadaan lixdaaba waxaa shardi ah inay ramadaan dhexdiisa oo bimacnaa haddaan si kale u dhigno waxa weeyaan imsaaku ama afhaysigu waxa uun waajibayaa bisha ramadaan dhexdeeda maalin ramadaan qofkii afar oomuu imsaak ku laakiin ramadaan khayrkii kuma waajibayo oo qofka haddii uu asagoo soon soo qallaynaya ayuu iska afuray bilaa cudur buu iskaga afuray waajibku ma aha inuu afhaysto inta maalinta ka hadhay wuu nadray kadibna nadarka isagoon dhammaystiran soonkii ayuu afuray waajibku ma aha inuu afhaysto laakiin wuu dembaabaya dabcan qallana waa laga rabaa laakiin waxa hadda laga hadlaya waxa weeyaan ramadaanka unbuu khaas ku yahay imsaagani afhaysiga saa darteed mualifku halkan alawal inuu ka dambaysiyey ma ahayne inuu ka horraysay ahayd si loo fahmo inuu lixdan shayba uu maxaan ku dhahay ramadaankii ay e, e, ka siman yihiin waay ka koobaadi marka waa maxay calaa mutacadin bifidrihi qof ku xadgudbay afurkiisa oo maxaa loo jeedaa waa qof isaga oo soonkii ku waajibay haddana ogaan u afuray oo ku xadgudbay waxa weeyaan qofkaasi waxaa waajib ku ah in uu afhaysto inta maalintii ka hadhay waaya waa lagu ciqaabayaa kaasi waa kow aلثaani ka labaadi calىa taariki niyati qofkii niyadii ka tegey leylan habeen habeenkii fi lfardi soonkii waajibka ahaa habeenkiibuu iloobay inuu niyeysto soonkii dee soonkaasi wuxuu ka tegay rugnigiisii oo soonkaasi ma asaxayo laakiin maxaa laga rabaa inuu afhaysto maalintaasoo idil cuntana cunin cabitaanna cabin mufaddiraadka o dhan soona qalleeyo soona qalleeyo hadduu doono niyada haba hilmaamee oo ogaaniyuusan oga teginbe haba hilmaame hadduu doono niyade ama jaahilba ha ahaado oo uusan ogeyn uusan ogaanin in niyadaasi waajib ku ahayd waa wاثaaliثu ka saddexaad calىa man tasaxara qofkii suxuurta daanan asagoo malaynaya baqaaءa leyli habeenkii inuu baaqi yahay oo maxaa looga jeedaa qofkii ayaa suxuurtay asagoo malaynaya inaan weli fajirkii uusan dilaacin salaaddii subax aan la oo suxuurta ay markii uu suxuurtay ayuunbu ogaaday xilliguu suxuurinaya inay ahayd xilli fajirkii uu dilaacay oo salaaddii subax la aadaamay marka qofkaasi waxa weeyaan soonkiisii dabcan ma asaxayo waxaana laga rabaa in uu afhaysto inta maalintaasoo idil uusan waxna cunin waxna cabbin mufairaadka iska ilaaliyo waa fabaana khilaafu markuu ku leeyahay siduu malaynayay si ka duwan soo caddaato qaacido waxaa jirta dhahaysa laa cibrata bidanni اlbayini khaطahu wax cibro ah male malaha ay soo cadaato inuu khaldan yahay qofka hadduu wax maleeyo ay soo caddaato malihiisu inuu khaldan yahay wax haba yaraatee cibro ah male wax ka soo qaad male waraabicu ka afraadi calaa man aftara waa qofkii afura daanan asagoo malaynaya alhuruuba cadceedda inay dhacdo cadceeddii inay dhacday ayuu maleeyey markaasuu afurkii boobay sida dadka qaar ay sameeyaanba aadaanbuu mooday inuu maqlayo aadaanba ma ahayn kadib markii uu afurkii boobay ayuu arkay inaan aadaanba dhoweyn mar dambeeba aan la aadaamay marka qofkaa soonkiisii wuu jabay markii uu e, afurka ku degdegay asagoon hubsanin maadaama uu gaabiyey oo hayd inuu iska hubsado waxaan laga rabaa maalinta inuu soo qaleeyo inta ka hadhay e, xilliga afurkana waa inuu afhaystaa waaya wاlkhaamisu ka shanaadi calaa man baana lahu qofkii u soo caddaato weeye yowmu alaaiina shacbaana maalinta shacbaan ay soddon ahayd annahu min ramadaan inay ramadaan ka tirsan tahay macnaha qofkani maalin ay shacbaan soddon tahay ayuu iska afuray isagoo u haysta inay shacbaan tahay laakiin subaxnimadii markuu qureecday ayaa loo sheegay in xalay bishii la arkay oo dadku ay sooman yihiin isna wuu way dhacdaa marka qofkaasi waxa weeyaan maalintaas waa inuu afhaystaa maalintaas waa inuu afhaystaa cuntadii cabitaanka iska ilaaliyaa iyo waxyaaba mufairaadka ah soona qaliya maalintaas waayahay wasaadisu ka lixaad man sabaqahu qofkii ay ku cararaan maau lmubaalagati biyihii ku xildheeraanshaha min madmadatin aw istinshaaq ama luqluqasho ama sandaarsi ah macnaha wuxuu ka wadaa qofkii asagoo weysaysanaya markii uu luqluqanayey ama sandaarsanayey ayuu biyihii ku xeeldheeraaday waxaa looga baahan yahay qofka horta sooman markii uu weysaysanayo ee luqluqanayo ama sandaarsanayo biyaha siduu caadi ugu luqluqan jiray ama ugu sandaarsan jiray inuu samayninoo uusan aad ugu sii xeeldheeraanin ayadoo laga cabsi qabo inay biyihii ku cararaan marka haddii qofkii uu taa khilaafo oo uu ku xeel dheeraado luqluqashadii ama sandaarsigii oo biyihii sanka uu ku sii fogeeyo kadibna biyihii ku cararaan ama markii luqluqanayay uu biyihii xoog afka ugu celceliyo isla markaana biyihii ku cararaan oo qayb ka mida ah biyihii joofkiisa ay gaadhaan qofkaas soonkiisi wuu jabaya waa haddii uu ku mubaalaqooday haddii ku mubaalaqooday weyaan soonkiisi wuu jabaya waxaa laga rabaa inuu soo qalleeyo iyo inuu hee maalintaasoo dhan u afhaysto waa hadduu ku mubaalaooday hadduusan ku mubaalaqoonin oonu ku xeldheraanin oo asagoo iska ilaalinaya oo aan ku xeldheraan ay qadarkii ilaahay uun dhacdo inay biyihii ku cararaan soonkiisii ma jabayo waa uu asaxayaa waaya taasi waxa weyaan imsaakii waajibka ahaa weeye waxaa jira haddaba imsaak sunno ah oo mualifku uu noo sheegin asaguna waa shan weeye waa sabiga ilmaha yarka ah uu qaan gaadho isagoo afuran kaba soo qaad isagoo oo afuran maalin ramadaan ah ayaa waxaa u buuxsantay shan jir ayaa u buuxsantay laga bilaaba taariikhdii uu dhashay markii la eego han jir baa u buuxsantay waxaa weeyaan waxaa sunno ah, waajib ma aha inuu iska afhaysto maalinta inta ka harhsan qofkii waa la haddii uu soo miirsado oo ilaahay maankiis u soo celiyey miirkiisii asagoo bil ramadaan lagu jiro oo maxaanku dhahaa weli maalintii aysan cadceeddii dhicin waxaa sunna asna inuu afhaysto gaalkii sidoo kale hadduu soo islaamo maalin ramadaan waxaa sunna inuu afhaysto qofkii musaafirka ahaa haddii uu nagaado isagoo afuran waxaa sunno aha inuu maalinta inta ka harsan uu afhaysto qof musaafir buu ahaa wuu iska cunay wuu iska cabeeyey kadibna magaaladii uu deganaa buu yimid oo safarkiisiibaa dhammaaday iyadoo maalinimo ramadaan lagu jiro waxaa sunno ah inuu afhaysto waajib ma waa sunno inuu afhaysto qofkii xanuunsanaa ee afurnaa ayuu ilaahay caafiyey maalin ramadaan dhexdeed waxaa sunnahaasna inuu maalinta ka harsan iska afhaysto kuwaana waxa weeyaan afurkii afhaysiga cafwan waa sunno inay afhaystaan waayahay oo qaacidada kuwa lagu dabdanaya maa maxay waa qof kasta ay u bannaan tahay inuu afuro maadaamuu macduur uu yahay inuu afuro ayaa u bannaan isagoo og maalintaas inay maalin ramadaan tahay waxaa sunnaha ah inuu afhaysto waa qofkaay u bannaan tahay inuu afuro maalin ramadaan intaas calaqadaasa ka dhexaysa kuwii horena maxaa ka dhexeeyey inaysan u bannaanan inay afuraan saa darteed imsaagii waajib ku ahaa kuwanna waxaa u bannaan inaa furaan imsaagii wuxuu yahay sunna waaya faslun yabtulu sawmu soomkii wuxuu ku buraa biriddatin diintoo laga baxo waxaydin caadadii dumar ku dhacaysay wanifaasin dhigdhalmadii wa wilaadatin iyo dhalmadii wa junuunin waalidii walow laxdatin ilbiriqsiba ha ahaatee wa biikhmaa'in miirdaboolkii wa sukrin iyo daroogo tacadaa uu ku xadgudbay qofkii soomanaa bihimaa miirdaboolkii iyo daroogadii labadaas in cammaa waa hadday labadaasi camimaan oy dhammaystiraan jamiica annahaari maalinto idil haddii ay labadaasi ay joogaan weeye waa miirdaboolkii iyo daroogadii mu'alif halkan wuxuu noogu sheegayaa waxyaabaha soonka buriya marka waxyaabaha uu halkan noogu sheegayo waxay horey noogu soo mareen shuruudu sixati soom shuruuddii soom ku asaxayey ayaa ay nagu soo mareenoo waa kii aan soo nidhi shuruudda uu soom ku asaxayo waa islaamnimo iyo caqli iyo gabadha inay ka daahir tahay ama ka nadiifsan tahay xaydkii iyo nifaaskii marka shuruudahan halkaasay soo hosgelayaan shuruudahan yani mubdilaadkan mubdilaadka halkan lagu sheegay shuruuddaas ayuunbaa laga fahmayaa laakiin mualifku wuxuu halkan u sheegay sida qofka mubtadiga ah uu ugu baraarujiyo waayah wuxuu yihi mualifku yabdulu soom soonka wuxuu ku buraa biriddatin mualif halkan wuxuu ku sheegaya toddoba shay oo uu soonku ku buro kow waxaa weeyaan biriddatin diintii qofki inuu ka baxo walciyaadu billaah ilbiriqsiba ha ahaatee hadduu wax ula yimaado diinta kaga baxayo isagoo sooman soonkiisa wuu jabaya ka labaadi waxaydin gabadhi inuu ku dhacdo caadadii ay ku dhacdo oo ayadoo sooman haduu dhiiggii ku yimaado dumar ku dhacay soonkeedii wuu burayaa wa nifaasin dhiig dhalmadii gabadhi ayadoo sooman bay dhashay caadad waxaa ka yimaada dhiiggii dhalmada soonkeedu wuu jabayaa wa wilaadatin iyo dhalmada laftirkeeda oo muxuu kala qaaday nifaaskii iyo wilaadadii mu'alifku maxaa yeelay dhalmada mararka qaarkood waxay noqon kartaa dhalmo qalalan oo dhiiguusan la socon inta badan saas maba ahee laakiin way dhici kartaa marmarka qaarkood in ahaato wilaada jaafa dhalmo qalalan oo dhiiguusan la socon hadday dhacdo mualifku wuxuu leeyahay dhalmada laftirkeeda ayuu soonkii ku jabayaa dhiig bayuusan la soconin kashanaad wa junuunin waalidii qofkii haddii uu waasho walow laxdatan ilbidhiqsiba ha ahaatee haddii uu waasho waxa weeyaan soonkiisii waa uu jabaya ka lixaad wa biikhmaa'in miir dabool ka toddobaad wa sukrin iyo daroogo qofkii inuu wax maankiisii doorinaya inuu isticmaalo laakiin waa goorma ikhmaaga miir daboolkii qofkii inuu miirka ka tago koomo uu galo amaba uu daroogo ay soonka ka jabayso waa goorma tacadaa bihima waa hadduu ku xadgudbo macnaha ku xadgudbo waxa laga wadaa wax maankiisii doorinaya ama miir dabool u keenaya ama kooma gelinaya ayuu sameeyey qofkii hadday saa tahay oo qofkii u kas uu darogada u isticmaalo asagoo sooman uu ku xadgudbo waxa weyaan soonkiisii wuu jabayaa oo maxaa kaa baxay qofkii haddii uusan miir daboolkii uusan ku xadgudbin oo xanuun ku keenay xanuun baaba keenay miir daboolkii ama koomadii waxa weya soonkii kuma jabayo midda kale iqmaaga iyo sukrigu markay soonka jabinayaan waa goorma haddii qofku xadgudbo waa haddii maalintoo dhan qofkii ahayaan maalintoo dhan bu qofka miyir daboolaa laga bilaabo fajarkii ilaa cadceedi ka dhacaysay ama maalintoo dhan buu daroogaysnaa intuu xilligii la soomayo idil laakiin haddii uu soo baraarugo hal saacna ha ahaatee hal saacna ha ahaatee waxa weeyaan soonkiisii ma abayo kaba soo qaad qofkii salaaddii subax oon la aadaamin ayuu khamri cabbay walciyaadu billaah khamri ayuu cabbay soonkiina wuu niyeystay soonkii ayaa u soo galay asagoo darogaysan maalintoo dhan buu darogadu haysay ilaa ay cadcaddii dhacdo soonkiisi wax ka jira ma jiro wax ka jira ma jiro ama dawo wuxuu uu koomo ku galay u kasbuun u cabbay dawadaas dawo usan u baahnayn waxa weeyaan maadaamuu ku xadgudbay maalintoo dhanna ay maxaanku dhahaay uu koomo ku jiray waxa weyaan soonkiisii waa ka kac haddii laakiin hal saac hama ahaatee uu soo baraarugo inta aan dhicin wax yar ka ayuu soo baraarugay oo uu koomadii ka soo baraarugay ama darogadii ka soo baraarugay soonkiisii ma uu jabayo waaya faslun aliftaaru fi ramadaan ramadaan oo la afuro arbacatu anwaacin afar qaybood weeye waajibun mid waajiba ah, kamaa filxaa'idi sida gabadha dhiiggii qabtay caadadii wanufasaa'i gabadhii dhignalmeedka qabtay wa jaa'izun mid bannaan kamaa filmusaafiri sidii qofkii musaafirka ahaa afuritaankiisii iyo walmariidi qofkii xanuunsanaa afuritaankiisii walaa walaa iyo mid kaa iyo kaa toon aan ahayn oo macnaha xugum aan lahayn kamaa fi lmajnuuni sidii qofkii waallaa afuritaankiisii oo kale waa waajibna dhihi mahayo waa bannaanyahna dhihi mahayo xugma male wa muxaramun iyo afuritaan xaaraan ah kaman akhara waaba qof dib u dhigaye qadaa'a ramadaana ramadaan qalihiisa maca tamakunihi ayadooy u suuragal u tahay in uu qalleeyo oo wakhti u helay asagoo caafimaad qaba oo soo qallayn kara xataa daaqa alwaqtu canhu ilaa wakhtigii uu ka ciliirsamo oo la gaadho ramadaankii kale ka wadaa mualifku mualifka halkan wuxuu noo sheegayaa afurka la afurayo bisha ramadaan anwaacdiis kala duwan oo nooc kasta uu xugum gooni a leeyahay mid waajib noqonaya iyo mid jaa'is noqonaya iyo mid xaaraan noqonaya iyo mid intaa midna aan ahayn waajib iyo xaaraan iyo jaa'is midna aan ahayn oo waxba xugunba aan la siin karin afartaasuu qaybiyey midka koowaad ee waajibka ahaa waxa weeyaan gabadhii caadada qabtay ama dhigdhalmeedka qabtay waxaa waajib ah inay afurto oo aynan soomin baa waajib ah marka la leeyahay waxaa waajib ah inaysan soomin macnaha waa ka xaaraan soonku maadaama ay ay dhigi qabto laakiin taa macnaheeda ma aha inay cunto cuntaa ayaa waajib ku ah ama cabitaan ay la timaado wax soonka buriye inay la timaado ayaa waajib ku ah macnaheeda ma aha inay samayso ee waxaa laga wadaa waxaa ka xaaraan ah inay afhaysato ayadoo niyeysanaysa soon u inay iska ilaaliso mufatiraadki taasaa xaaraan ka ah laakiin haddii ay gabadhii ayadoo dadka ka xishoonaysa dadkii la joogto maxaan ku dhahaa si aan loogu arag gabadh caad inuu caadada ku dhacday caadadaan la ogaanin gabdhaha dumarka qaar baa ka xishoodee ay cuntadii cabitaanka iska ilaaliso laakiin mayna niyeysanin soon soon maynaysan niyeysanin taasi waa caadi dhib maleh wax dhiba maleh ilaan soonku keliya cuntada iyo cabitaanku la iska ilaaliya ma ahee niyaa la socotee maadaamaysan niyeysanin dee soonba lagu tilmaami maayo waxeeda waaya kaasi waa kii koobaad ka labaadina weeyaan iftaarkii jaa'iska ahaa waa iftaar jaa'isa ah. mualifku wuxuu ihi kamaa fi lmusaafiri walmarid iftaarka bannaani waxaa weeyaan afuritaanka qofka musaafirka ah ee safar ku jira uu afurayo ama qofka xanuunsan afurku afurayo kaana waa jaa'is way bannaanta qofka hadduu musaafir yahay ama uu xanuunsan yahay waxaa u bannaan inuu iska afuro waaya walaa walaa markuu mualifku leeyahayna wuxuu u jeedaa macnaha wax aan lagu tilmaami karin xugum xugum ma leh jaa'isna la dhihi mahayo waajibna la dhihi mahayo xaaraanna la dhihi mahayo sunnana la dhihi mahayo xuguma ma leh oo waa maxay afurkaasi waa qof kamaa fi lmajnuuni qofkii waallaa afurkiisiioo xugunba male takliifa male qalinkii baa laga kor qaaday qofkaa marka afurkiisa lagu tilmaami mahayo wax xugum oo la siinaya ma jirto wamuxaramun iyo afuritaan xaaraan ahoo kaman ahara waaba qofkii dib u dhigay qadaa ramadaan ramadaan qallihiisiibuu dib u dhigay maca tamakunihi asaga oo makansaday oo macnaha u suurowday inuu qalleeyo xataa daaqa alwaqtu canhu ilaa wakhtigii uu ka cidhiidhsamo oo ramadaankii kale uu ka yimaado maalan qof baa waxaa lagu lahaa eh, ramadaankii saddex cisho inuu soomo ka soo qaad oo uu xanuunsaday ama gabadhii caadada ku dhacdayba ka soo qaad waxaa laga rabaa ramadaanka kale intaan la gaadhin inuu soo qaleeyo ramadaanka kale intaan la gaadhin inuu soo qaleeyo la rabaa haddii uu ramadaankii kale uu ku soo gaadho asagoon qallaynin oo maalan bishii shacbaan baa noqotay soddon berri waaba ramadaan welina soo qadayn maalmihii lagu lahaa asagoo caafimaad qaba oo qallayn kara gabadhii iyadoo caafimaad qabta oo qallayn kartay ayay dib u dhigtay soonkii ilaa ramadaanka laga soo gaadho ninkii xanuunsanaa saasoo kale uu caafimaaday muuna soo qallayn kii musaafirka ahaa ee safarka soonkaga tegey wuu nagaaday oo safarki ka nagaaday wuu qallayn kari muuna qallayn ilaa ramadaanka laga gaadho waxa weeyaan qofkaasi eh, waxa weeyaan ifdaarkaas uu afuray waa xaaraan wuu ku dembaabayaa maadaama ramadaankii kale uu ku soo galay qalihiina kama dhacayo waxaanuna imaan doonta in laga rabo hadhow inuu soo qaleeyo fidyana uu bixiyo maca tamakunihi xataa daaqa alwaqtu canhu markuu ku leeyahay qofkii uusan makansanin oo wakhti uu soo qaleeya muusan helinba kaba soo qaad qofkii xanuun baa u diiday inuuinuu ramadaankii soomo xanuunkiina kamaba bixinba ilaa ramadaanka laga gaadho qofkaasi waa macduur ma dembaabaya qofkii safar baa u diiday inuu e, soonkii uu soomo safarkii kamama bixinba uu ku jiraaba safarkii ilaa ramadaan kale laga gaadho qof musaafir ahaa oo soconaya oo habeenii maalinba waxaa weyaan magaalooyinka kala gooshaya oo e, safar dheer ku jiray waxaa weeyaan ma makansan xilli uu soo qaleeya muusan helin asagoo muqiim ah markaas qofkaasi ma dembaabayo mm. waxaa kaloo la mid a ah qofkii hadduu hilmaamo qalihii wuu hilmaamay warlen soon baa lagu lahaa markii soon kale soo gale muu soo xuustay in soon lagu lahaa ama jaahil buu ka ahaa in ay xaaraan ka tahay inuu dib u dhigo hadduu jaahil ka ahaana waa macduur oo kuma dembaabayo ee qofka laga hadlaya waa qofkii cilmi u leh laakiin jahliga lagu cudurdaarayo waxa weeyaan xataa haddii uu qof culimmada culimo la koor uu ahaa waa loogu cudurdaari masaladan maadaama dadka caamada inta badan masaladan aysan u cilmi lahayn waa loogu cudurdaarayaa waaqsaamu lifaari afurkii qaybihiisu arbacatun afar weeye ayadan sidoo kale awaluhaa midka hore maa yalzamu fihi alqadaa'u waa kuu ku laasimayo qale iyo walfidyatu fidyo qale iyo fidyo wada socdaa qof ku laasimaya wa huwa asagu inaani laba weeye alawalu kan hore alifطaaru afurid weeye likhawfin qofkii cabsi uu u afuro calaa hayrihi hayrkii u cabsanayo waاثaani ka labaadi aliftaaru qofkii inuu afuro maca taakhiiri qadaa'i maca taakhiiri qadaa'in qallo dibdhigiddi maci isagoo qallihii dib u dhigaya maca imkaanihi asagoo u suuragal tahay inuu soo qalleeyo xataa ya'tiya ramadaanu aakhar ilaa uu ramadaan kale ka yimaado waaaniiha ka labaad ee arimaha qaybaha iftaarka ah maa yalzamu fiihi اqaضاء waa qaduhu laazimayo duuna اlfidyati laakiin fidyada aysan laazimaynin wa huwa asagu yakuru waa noocyo badane waxaa laakiin tusaalihiisa ka mid ah ka muغmaa calayhi ama koomo galay wa ثaaliثuhaa ka saddexaad afurka saddexaadii waxaa weeye maa yalzamu fiihi waa waxay ku waajibka fiihi dhexdiisa alfidyatu fidyadii duuna alqadaa'i laakiin qallihii uusan waajib ahayn fidya unbaa waajibaysee qallihii waajib ma aha wa huwa asagu shaykhun kabiir waa afurkii qofkii weynaa qofkii weynaa waa yeelka ahaa afurkiisii wey waa afuraya mid labadaa midna aan ahayn oo intaa la soo sheegay midna aan ahayn oo waxaa weeye wa huwa almajnuunu macnaha wuxuu ka wadaa laa walaa wax ka wadaa waa midka qalana uusan waajib ku ahayn fidyana uusan waajib ku ahayn wax ku waajibay uusan jirin wa huwa asagoo almajnuunu wax waya qofkii waa laa alladii kaasoo lam yatacadda aan ku xadgudbin bijunuunihi waaladiisii mualif halkan wuxuu noogu sheegayaa qaybihii afuritaanka oo qofka afurayay axkaamta ka ratimaysa afurkii iyo axkaamta ka ratimaysa qof hadduu maalin ramadaana u afuro axkaamta ka waajibaysa oo gaar ahaan wuxuu axkaamta ka hadlaya mualifku waa qalaha iyo fidyada qofkee qale laga rabaa qofkeesa fidye laga rabaa qofkeesa labadaba laga rabaa marka afarta qaybood ee hadda laga hadli doono waxa weeyaan qaarna waxaa laga rabaa qadihii fidyadii wada socda qaarra qadihii keliya laga rabaa qaarra fidyadii keliya laga rabaa qaarra labada midna lagaba rabo inta mualifku noo wa aqsaamu ifطaari afuritaanka qaybihiisu arbacatun afar wey aydan sidoo kale awaluhaa waxaa ugu horeeya maa yalzamu fiihi اlqaضاء waa waxa uu ku waajibayo ifطaarka uu ku laazimayo alqaضاءu qado iyo wاlfidyatu fidyo afur hadduu qofku uu afuro laga rabo qalihii maalintaa uu afur inuu soo qaleeyo iyo fidye inuu bixiyo fidyadu marka maxay tahay fidyadu waxaa weeye waa mud waa laba sacab ama laba baabaco oo raashin ama acaam ah, oo uu siinayo qof miskiinah oo u dhiganta lix boqoloo garaam ama nuskiilo iyo boqol garaam nuskiilo iyo waxoogaa weeye raashinah inuu bixiyo oo qof miskiina ah uu siiyo oo muxuu siinayaa maalin kasta oo uu afuro ayuu bixinayaa maalin kasta oo uu afuray ayuu ka bixinaya waaya marka qadahii iyo fidyadii oo wada socda waxaa laga rabaa buu ku ihi inaani labo ayaa laga rabaa alwalu ka hore aliftaaru qofki inuu afuro likhawfin calaa hayrihi asagoo hayrkii u cabsanaya qof u afuraya cabsi naftiisu u cabsanaya ma aha laakiin cabsi uu qof kale u cabsanayo oo waa maxay waa gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmaha naaska ka jaqeeyey labadaasi waxay u cabsan karaan mar qaarkood ilmahaas gabadhii uurka ilmaha ku sidan waxu cabsan kartaa ilmaha uur ku jira inuu wax noqdo hadday soonto maadaama iyadu ku nool yahay haddii ay soonto inuu ilmihii wax noqdo ama gabadhii ilmaha naas ka shaqeeyey waxay u cabsatay haddii ay soonto inay ilmihii caano ka waayo oo ilmihii u dhibaatoodo markaas waxaa u bannaan gabadhaasi inay afurto laakiin waxaa laga rabaa inay maalintaana soo qallayso ay fidyana ay bixiso maalin kastoo ay afurto waxay ka bixinaysaa fidyo oo ahaa dacaamki aan soo sheegaynay laakiin gabadhe haddii xaamilada ahayd ama murdacada ahayd haddii aysan ilmaha u cabsanayninne ayada laftirkeedu ayadaa nafteedu cabsanaysa oon soonkii xamili karin waxay la mid tahay qof xanuunsano markaa way afuri lagama rabo fidyo markaas fidyo ayada lagama rabo hadday nafteedu u cabsanayso waxaa laga rabaa un alle hadday nafteedan u cabsanayso ilmahan u cabsanayso labadaba sidoo kale waxaa laga rabaa ale ee fidya lagama rabo waaya waani ka labaad ee qallihii iyo fidyadii wada socday ku waajibayaan aliftaaru afurid weeye maca taakhiiri qadaa'in qallihii oo qofkii uu dib u dhigo maca imkaani iyadoo suuragol u tahay inuu qalleeyo xataa ya'tiya ramadaanu aakhar ilaa ramadaan kale u ka qof baa bishii ramadaan afuray muuna soo qalaynin asagoo suuragol tahay inuu qalleeyo ilaa ramadaankii kale uu ka soo galo waxaa laga rabaa qofkaasi maalintan inuu soo qalleeyo markuu ramadaankan baxo isla markaana uu fidye bixiyo maalin kasta oo uu soomayo inuu fidye ka bixiyo waa maalin walba hadduu shan cisho uu ka tegey shanta cisho maalin kasta fidyu ka bixinayaa haddii uu oo soonka soon kale kusoo labaad kusoo galana fidyadii way lamalaamaysaa soon saddexaad u kusoo galana fidyadii way saddex jabaarmaysaa wahaakada tatakararu bitakaruri siniin fidyadii macnaha way way eh, lamalaamaysaa markasta uu soonkii soon kale uu kusoo galo waa madhabka imaam shaafici raximah اllahu tacaala iyo culamo kaleba waayahay waaaniiha ka labaad ee qaybaha ifطaarka ah maa yalzamu fiihi alqadaa'u duuna alfidya waa wax qalla un qofkii laga rabo oo waajib ku yahay laakiin fidye aysan waajib ku ahayn qalla unbaa laga raba lakin fidye kuma waajibayso wa huwa asagu yakuru waa noocyo fara badan wax badan baa soo hosgelaya oo maxaa soo hosgelaya ka muqma calayhim alfun miaaliyey qofkii koomada galee xanuunsaday waxaa la mid ah qofkii ogaanba u afuray maalin ramadaanah waxaa la mid ah qofkii niyadii iloobay waxaa la mid ah qofkii yani waxyaaba amniyada kas hooga tago ama ha hilmaame eh waxaasoo dhan waxa weyaan qalowmaa laga rabaaye fidyo lagama rabo waaya waaliuka ka saddexaadi maa yalzamu fiihi اlfidyatu waa waxay fidye ay ku waajibayso duuna alqada lakin qada aan laga rabin tii hore cagsi ku yahayo qala lagama rabo kan fidye umaa laga raba inuu bixiyo wa huwa asagu shaykhun kabiir waxaa usoo qadarta halkan iftaaru shaykhin kabiir qof waayeel ah afuritaankii weeye qofka waayeelka aslanba soonkii awood oo mal inuu soomo sidaa darteed soonkii wuu ka dhacayaa wuxuu bixinayaa uun maalin kasta oo ramadaan ah wuxuu bixinayaa fidyadii ayuu iska bixinaya waxaa la mid ah qofka waayeelka ah qofka xanuunsan ee rajo ka qabin inuu caafimaado xanuun waxaa ku dhacay uu la noolaanaya noloshiisii soonkiina u diidaya marka qofkaasna soonkii wuu ka dhacaya waxaa laga rabaa maalin kasta inuu fidye uu bixiyo qofkaa waayeelka isku xugum yihiin qofkii waayeelkaah ayay isku xugum yihiin laakiin qofka hadduu qof xanuunsan oo laakiin rajo ka qaba inuu caafimaado isagoo fidye ma bixinaya noocii lasoo dhaafay buu soo gelayaaye waxa weeyaan wuu iska afurayaa laakiin dib buu ka soo qallaynayaa fidyana lagama rabo wa raabicuhaa ka afaraad afurka afraadi laa walaa macnaha qofkii ay laa yalzamu bihi اlqaضaa waa wax uusan ku waajibaynin walaa alfidya iyo fidyatoona qada iyo fidyatoona kuma waajibayay qofkii macnaa wax ku waajibaya maba jiraba wahuwa almajnuun waa qofkii waala afuritaankii alladii qofka waalanoo lam yatacadda aan ku xadgudbin bijunuuni waalidiisii marka leeyahay waalidiis aan ku xadgudbin waxaa looga jeedaa qof asagoo aan isticmaalin wax caqliga ka tegsiiya laakiin hadduu asagu uu caqliga iska tegsiiyo maalan wuxuu daroogu isticmaalay caqligiibaa ka tegey wuu waasha maba soo laabaninba suu darogada u dhacday uu ku tegey waalidii marka qofkaas uu ku xadgudbayoo waxaa laga rabaa qalle laakiin qofkii waale cudur ay ku dhacday oo ku xanuunsaday waxa weeyaan asaga lagama rabo qalana lagama rabo fidyana lagama rabo faslun alladii laa yufairu wixii aan afurinaynin oo mimaa yasilu waxa gaadhay ka mid ah ila aljawfi uurku jirta gaadhaya sabcatu afraadin waa toddobo shay ama toddoba waxyaabood way maa yasilu waa waxa gaadhaya ila aljawfi uurku jirti binisyaanin hilmaan ku gaaraya aw amase jahlin jahli ku gaaraya aw amase ikraahin qasbid ku gaaraya aw amase wa bijarayaani riiqin candhuuf dareeritaankeed bima bayna asnaanihi waxaa labadii ilkihiisa ku dhex jira ee candhuuftii ay qaado waqad cajaza isagoo oo ka yani awoodi kari waayey can majhi inuu iska tufo licudrihi maadaama uu macduur yahay iyo wamaa wasala wixii gaadhay ila jawfi calooshii oo wakaana ahaaday hubaara ariiqin iyo wamaa wasala ilayhi wixii qofkii wamaa wasala wixii soo gaadhay ilayhi jawfkii ama calooshii wa kaana harbalata daqiiqin oo ahaaday daqiiq shaqshaqeed aw amase dubaaban taksi طaa'iran oo duulaya aw naxwahu iyo wax la mid ah mualifka halkan wuxuu noo sheegayaa waxyaabaha qofka laga soo reebayo waxyaabaha qofka afuriya ee haddana haddii qofkii ay ku yimaadaan uusan qofkii soonkii ka jabaynin shaygani waa shay munfaira ah, asal oo soonku wuu jabiyaa laakiin haddana waa laga soo reebayaayo haddii qofkii toddobadan mid ka ah ay qabsato waxa weeyaan soonkii kama jabayo iyagoo haddana mufairaad ay yihiin oo waxyaaba soonkii jabi ay yihiin soonkii kuma jabayo waayah wuxuu ku leeyahay alladii laa waxa aan afurinin oo mimaa yasilu ila اljawf waxa jawfka gaadha jawf waxaa loo jeedaa uurku jirta caloosha iyo intan laabta waxaasoo dhan baa joof la wixii halkaa gaadha joofkaa gaadha soonka wuu jabiya wuxuu doonaba ha ahaado wuxuu doonaba ha ahaado oo fuqahadu waxay leeyihiin yufairu saa'ima kullu caynin wasalat ilaa jawfihi min manfadin maftuux qofka sooman waxaa soonka ka jabiya wax walba oo joofkiisa gaadha oo ka soo gaadha wax walbaoo laakiin cayn ah shay la arkayo ama la taaban karo ah wax cayn ah oon raad aan ahayn ama aan ahayn dabayl ama hawo aan ahayn laakiin wax waxyaaba cayn ah oo joofkiisa gaada manfad meel furanna ka soo gaadha afkii ama sankii ama maxaanku dhahaaye dhegihii meelaha manaafidda ama xagga dambe manaafiddaa wixii ka soo galaa oo cayn oo idil soonka wuu jebiyaa qaacidadu saasay ahayd toddoba shay uu marka mualif ka soo reebaya halkan toddobadaas shay ayaan rabnaa inaan baranno waayahay ka koobaad wuxuu mualifku yidhi alladii laa yufatiru waxaan afurinaynin oo mima yasil iljoofi wax joofka gaadha sabcatu afraad toddoba shay weeye maa yasilu iljoofi waxa joofka gaadhaya ama calooshii gaadhaya binisyaanin hilmaan kaasi waa kii koobaad qofkii haddii uu joofkiisa ay wax gaadhaan cayn ah laakiin asagoo hilmaansan inuu sooman yahay ayuu waxaasi isticmaalay wuu cunay wuu cabbay waxa weeyaan soonkii kama jabayo kaasi waa kii koobaad ka labaad aw jahlin ama jahli buu ku gaadhay joofkiisii shaygii qofkii waxa weeyaan waxbuu cunay ama cabbay asagoo sooman aan garanayn waxan inuu soonka jebinayo laakiin taasay loo suuraysanaya qof muslin ah see uga inuu jaahil ka ahaado inuu waxyaabahan waxaan uu cunay ama inuu soonka usan ka jebinayn waxay ku suuroobaysaa inuu ahaado qof hadda soo islaamay oo kale oo diinta hadda soo galay oonu cilmi lahayn isagoo sooman buu iska cunay ama iska cabbay waxa wey waa macduur maadaama uusan u cilmi lahayn ama qof baadiye fog soo noolaaday oo meel culammadii aysan ka agdhoweyn yuu ku soo koray marka maantaaba ugu horraysa inuu soomoba soomba maanta ugu horraysa wax uu garanayo oo soon yahay ma jiro cuntadii cabitaanka wuxuu haystaa inaysan xaaraan ahayn kaana waa loo cudurdaarayaa ama waa qof culimo la koodh ah laakiin masaladan waa masalo daqiiqa ah. masaladan uu ku afuray waa masalo daqiiqa ah. maalan sida masalada hadda soo sheegayna oo kale inuu dhegtiisa uu qori geliyo oo kale waa masalo daqiiq ahoo lagu afuro laakiin dadka intiisa badan aysan u cilmi lahayn taas qofka jaahilka ah noocu doonaba ahaade lagu cudurdaaraya waayahay ka saddexaad aw ikraahin ama cayntii waxay joofkiisa ku gaadhay qasbid waa lagu qasbay waxaa la cuntadan cun ama cab isagoo sooman gaalaaba qabatay waxay rabeen inay isagoo sooman inay diintiisa ka fasaadiyaanoo cuntay ku qasbeen isagoo ka cabsanaya inay dilaan ayuu cuntadii cunay waxa weeyaan soonkiisii kama jabayo maadaama uu mukrah yahay oo la qasbay waa yahay ka afraad wa bijarayaani inay la dareerto oy qaadato bimaa bayna asnaanihi waxa ilkihiisii ku dhex jiray oo cunto ah waqad cajaza asaga oo ka awoodi kari waaye can majihi inuu iska tufo tusaale ahaan qofkii markuu suxuuranayay cuntadii uu cunay asagoon ka luqluqanin ayaa candhuuftiisiibay u raacday candhuuftiisi ayay u raacday asaga oo sooman soonkii kama jabayo maadaama uu awoodi kari waayo inuu iska tufo laakiin hadduu awoodi karo inuu iska tufo waxaa waajib ku ah inuu iska tufo oo uu ka cadaydo oo uu ka luqluqdo waxaa iska iska nadiifiyo waaya kaasina waa kii afraad ka shanaadna wuxuu uhi wamaa wasala ila aljawfi jawfkii wixii gaadha oo kaana hubaara ariiqin waddo boodhkeed ah qofkii asagoo iska socda ayaa boodh baa ku soo kacay asagoo sooman afkiisiibuu boorhki kaga xarooday joofkiisiibuu gaadhay boorhkii soonkii kama jabayo ha dhihin oo sheekhow boorhku cuntaba ma ahee soonku jabinaya waa soo sheegnay wax kasta oo cayn ah oo joofka gaadhaa waxa weeyaan soonku wuu burinaya wuxuu doonaba ha ahaado wuxuu doonaba ha ahaado ama cunto ha ama yuusan ahaanin qofka haddii uu asagoo sooman uu boorh afka ku shubto oo u qasdo soonkiisu wuu jabayaa laakiin hadduusan u qasdin oo boorhkiibaa ku soo biday oo afka ka galay waxa weeyaan soonkii kama jabayo maadaamusan u qasdin ka lixaad wamaa wasala ilayhi wixii joofkii gaadha oo wa kaana harbalata daqiiq oo ahaa e, daqiiq ama e, burkii shakshaqiisi burkii markii la shaqshaqayey ama daqiiqdii ayaa ay ku soo bidayoo afkii ayay kaga xarootay qofkii soomanaa soonkiisii kama jabayo hubaarka amay la midta aw amase dubaaban ka toddobaad dubaaban daksi daa'iran oo duulaya ayaa afkii ka galay aw naxwow ama wax la mida ah sida kaneecadii oo kale ayaa afka ka gashay qofkii soomanaa waa cayn hadday joofkiisa gaadho wax afri ahaan lahayd hadduu qofku u qasdi lahaa way ka soonkiisi way ka jibin lahayd laakiin maadaamuusan u qasdin hadduu daksi af kaga xaroodo ama kaneeca kaga xarooto oo caloosh u gaadho waxa weeyaan soonkiisii kama jabayo والله أعلم بالصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين